wasunna inay ikhlaas qofka ka tahay laa ilaaha ila allah inay shardi tahay maxaa dilil u ah oo kitaabkii sunnada ku jira jawaabtii su-aasha afar iyo labaatanaad qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi alaa lilaahi diin lkhaalis alla waxa uu leeyahay u sugnaaday diinkii saafiga ahaa oo wax barxaaya aanay jirin diinkaasuu alla raalli ka yahay sababtoo ah diinkaas waxaa ku jira ta'alluh baa ku jira oo u kulansadaa alla jacayl la jecel yahay iyo cabsi laga cabsanaayo rajo la rajaynaayo loo noqonaayo waxaasoo dhan baa ku jira kaas allagu jecelyahay marka addoommadii marka masaalixdooda inay allah weydiistaan oo kale yaa maaragtay ku jirta oo u kulansanaya waa isticaanadii marka alle la weydiisanaya moogta iyo caabudadii la caabudayo alle taas ikhlaaska noocaasoo kale ayaa qalbiga hagaajiya laakiin shirkigu qalbiga waa u fasaadiya ma hagaajiyo in cibaadada alle duulal kale wax laga siiyaa qalbiga waa ay fasaadisaa marka shirkiga alle beri buu ka yahay alle akna shurakaa ana shirki wa sida noo imaan doonta hadii alla yihahdo kuwo wax laysugu daro waa ka u hodansan waayo waa ugu deeqsiisan yahay waa ugu qanisan yahay waa uu ka maarmaa waxaan lala wadaajiyay cibaadada duulkii marka lala wadaajiyu yihaa qaata allana marka waxba ku fali maayo waxaan ikhlaas lahayn waxba ku fali maayo marka shirkigu qalbiga waa u fasaadiyaa wa qaala tacala allo wuxuu yihi facbud illaaha alla caabud mukhlisan lahu diina markii nicmo alle uu kuu galay oo kitaabka alla lagugu soo dejiyey oo xaqoo dhan uu ku jiro iyo wanaagoo dhan shukrigiisa muxuu noqonayaa maaragtay in allah maaragtay loo mahad celiyo ile suuratu maaragtay zumar bilowgeeda aayadahan ay ku jiraan rasul alla wuxuu ku leeyay rasulka sal slm facbud illaha marka allah caabud mukhlisan lahu diina adoo diinka usaafi saafi yeelay marka diinkaadoo dhan allah u saafi yeel sharaa'icda teedii muuqatay iyo teedii qarsooneed intaba allah ku keli yeel allah wejigiisana ula jeed qasad kale ha ka yeelanin waqaala nabiyu sal slm rasulka alla wuxuu yihi ascadu nnaasi bishafaacati aniga shafaacadayda waxaa u heli og oo <coughs> ugu weyn maarata xagga sacaadada inuu ku liibaano man qaala laa ilaha illa qofkii laa ilaha illa hu yidhaahda macnaa mushrik yaa laska ilaalinaya khaalisan min qalbihi qalbigiisana saafi uu yahay munaafiq yaa marka meesha laga saaraya marka kelmaddii buu ku hadlay towxiidka iyadoo qalbigiisa ay ka soo baxday munaafiqa qalbigiisa kama soo bixin been buu sheegaya oo qalbiga waa ka inkirsan yahay kelmada towxiidka xadiidka waxaa wariyey bukhaari baa wariyey iyo keyrkiisba wa qaala sala اlه alay slama rasuulka alle wuxuu yidhi in allaha tacaala alle xarama cala naari naarta wuu ka xarimay man qaala laa ilaaha ila اllah qofkii laa ilaha ila allah ku dhawaaqa kelimadaas ku xaq lagu caabudo ma jiro allah ma ogiye yabtagii bidalika wajha allah haddana allah wejigiisa ula jeeda oo ay run ka tahay oo macnaha waa ikhlaaski waay marka xadiidka isagana bukhaari baa weriyey kow su-aasha shan iyo labaatanaad maa daliilu sidqi buu leeyahy shiikhu min alkitaabi wasunna in run laga sheegaayo kelimadaas tawxiidka markii lagu dhawaaqayo laa ilaha illahu maxaa daliil u aho kitaabkii sunadii ku jira jawaabta su-aasha shan iyo labaatanaad waxay tahay qaala allahu tacala allo wuxuu yidhi alif laam miim axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun alla wuxuu leeyahay alif laam miim allahu aclam bimuraadihi baan leenahay xuruuftaas axasiba annaasu dadkiima waxay u maleeyeen an yutrakuu in la yska dhaafaayo an yaquuluu aamanaa inay yidhaahdaan waan rumaynay wahum laa yuftanuun iyadoon la imtixaaniin walaqad fatanna aladiina min qablihim yaa alla uu leeyahay waa aan maaragtay imtixaanay kuwii ayaga ka horreeyey falayaclamanna allaahu alla ogaadee oo ogaadee aladiina sadaquu kuwa maaragtay runta sheegay oo iimaankooda iyo diintooda ka run sheegay walaa yaclamanna alkaadibiina kuwa been sheegana alla ogaadee oo ogaadee marka dadki laga tegi maayo imtixaan la-aan laga tegi maayo waxaa dadka lagu fitnaynayaa shubahaad iyo shahawaadba hadal aada u qiimo badan buu sicdi uu leeyahay ma garanayo inaan dawada keeni karnay in kale wuxuu leeyahay alla maaragtay xikmadiisu ma keenayso in qofkii muuminan aha yidhaahda oo iimaan sheegtaa uu xaalad isaga sugnaado uu ka nabadgelaayo fitno iyo imtixaan oo aan u imaanaynin wax iimaankiisii tashwiish geliya iimaankii asalka aha iyo furuucdiiba haddii arrinku saas uu ahaan lahaa qofka runta sheegaaya iyo qofka beenlowga ah iyo qofka xaqa ku taagan iyo qofka mubtilka ah lama kala garteen laakiin sunnada alleh iyo caadada alleh waxay noqotay dadkii horeeyey iyo ummaddanba in marna maaragtay wax wanaagsan lagu imtixaano marna dhibaato lagu imtixaano marna fudayd marna adeyg marna waxay maaragtay eh, nashaad u yeelanayaan marna waxay dhibsanayaan mar maarata hodantinimo yaa lagu imtixaana marna faqri mar cadowgii baa maarata ka adkaanaya iyo inay cadowgii maaragtay la jihaadaan qowl iyo camalba fitnooyinka noocaasoo kale ayaa lagu imtixaanaa oo waxay fitnooyinkaas kulligood usoo wada noqonayaan laba un fitno oo xag shubha ah oo caqiidadii ka hor imaanaysa iyo fitno oo xag shahwo ah iyo wax nafti jeceshahay oo ka hor imaanaya iraadadii qofka qofki marka markay shubuhaadka u yimaadaan iimaankiisu uu sugnaado oo aanu maaragtay eh, galabgalab noqonin oo isaga difaaca shubahaadkaas wixii xaq uu haystay marka shahwa ay timaadana oo macaasi iyo dunuub ugu yeeraysa ama qofkii ka leexinaysa amarka alle iyo amarka rasuulka ku camal fala marka iimaanku wax uu keensanaya lana jihaada shahwada naftiisa taas haddii qofka laga helo taas waxay kutusinaysaa in iimaankiisa uu run yahay oo iimaanku uu ka run sheegay qofkii laakiin markii shubahaadku ku yimaadaan xagga caqiidada shaki iyo maaragtay ka shakin ay ku dhalinayso markii shahwaad ay yimaadaanna macaasida xaggeeda uu ordaaya oo waajibaadkiina ka leexanaaya taas waxay kutusinaysaa in iimaankii maaragtay lagu jiro oo saxnimadiisa aanay maaragtay muuqanin iyo runnimadiisa dadkuna darajaad bay marka kala leeyihiin oo allah keliya uu koobi karo marka xaaladdu saanoo kale ay tahay dad arrintaa ay badsada iyo dad yaraystaba alle waxaan weydiisanaynaa buu leeyahay shiikhu inuu nagu sugo qowlkii haabitka ahaa adduun iyo aakhiraba quluubteennana uu ku sugo diintiisa marka imtixaanka dadka la imtixaanayo waxay lamid tahay kiirkan uu isticmaalo ninka birti maaragtay inuu kuleyo rabo uu dhalaaliyo rabo oo kale bahal uu buufiyaa jirta oo maaragtay hawa ka soo baxayso ma garatay wixii xumaana markaas berti wixii xumaana way baxayaan wixii wanaagsanaana way soo haraayaan wa qaala nabiyu sal slm rasuulka allo wuxuu yidhi maa min axadin yashhadu an laa ilaha illa allah w anna muxamadan rasuulu llah sidqa min qalbihi ilaa xaramahu llahu cala annaar ma jiro qof maaragtay qiraaya ku xaq lagu caabudaa ma jiro allah ma ogiye muxamedna waa rasuulka alleh sidqan min qalbihi iyadoo maaragtay eh, qalbigiis ay run ka tahay oo qalbiga ka soo fushay ama isagu uu run sheegaayo oo markuu qiraayo ka run sheegaayo arintaas marka runtu waa un wax qalbiga marka ka yimaado macnaha ictiqaad bay ka tahay ah, munaafiqii oo kale ma ah. munaafiqiinta waxaa laga sheegay yaquuluuna biafwaahihim maa laysa fii quluubihim afkooda waxay uga hadlaan waxaan qalbigooda jirin qofkii laakiin ay run ay ka tahay oo qalbigiisana ay kasoo fushay tawxiidkan uu kasoo fulaayo ilaa xaramahu llahu cala naari alla wuxuu ka xarimaa naartii buu ka xarimaa wa qaala lilaraabiy rasuulka sal sl ninka araabiga ahaa alladii callamahu sharaaic islaam uu sharaaic islaamka uu sheegay macnaha waxaa waaye salaadii soonkii maaratay sakadii uu sheegay markaasuu ninkii wuxuu yidhi wallahi laa aziidu caleyha walaa anqus waxna ku dari maayo intaad ii sheegtay waxna ka nuqsaamin maayo buu yidhi markaasaa rasulka al sl sl wuxuu yihi aflaxayn sadaqa waa uu liibaanay waa uu badbaaday haddii uu run sheego oo ka dhabeeyo oo uu ku camal falo waxa uu sheegayo xadiidka bukhaariyo muslim baa wariyey marka runtii inay towxiidkii macnaha loo shardiyo yuu ku tusinayaa xadiidkaasuna su-aasha lix iyo labaatanaad waa shardigii ugu dambeeyey shuruudi laa ilaha illa allah ma daliilu ishtiraati almaxabati min alkitaabi wasuna in jacayl loo qabo kelimadii towxiidka oo la jecel yahay iyo waxay ku tusinaysaan aad jeceshahay dadkeedana aada jeceshahay macnaha shuruuddii ku dadaalay aadna necabtahay wixii ka soo horjeeda kelimaddaas towxiidka ah maxabadu ila waa saase daliilkeedu marka muxuu yahay oo kitaabkii sunnada ku jira in loo shartiyo kelimaddaas in maxabo loo yeesho iyo dadkeeda in la jeclaado iyo waxay kutusinaysa in la jeclaado jawaabtii marka su-aasha lix iyo labaatanaad waxay tahay qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinihi fasawfa yaati illahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuunah adilati cala lmuminiina acizati cala alkaafiriin dad yahu muminiinta ahow qofkii ka taga oo ka ridooba diinkiisii fasawfa yaati llahu alla wuxuu la imaan doonaa biqowmin qolo yuxibuhum uu jecel yahay isagu hadduu alla qola uu jeclaadana xaqi buu waafajiya ma garata oo towxiidkii buu qofkaasi ku dadaalaa daacaadkii buu ku dadaalaa waajibaadkii buu la yimaadaa bal sunankii buu ku dadaalaa wayuxibuunahu iyaguna alla jecel jacaylkana waxaa daliil u ah inay rasuulkii raacaan haddaana rasuulka sal slam aanay raacin been bay ku sheegeen jacaylka inuu qofku yidhaahdo anigu waxbaan jecelahay oo aan la jeclayn soo khasaaro maaha ma garat marka waa in rasuulka sala alla alay slama aada jeceshahay qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuuni yuxbibkum allah marka alla jacaylkiisa goormaad helaysaa markaad rasuulka raacdo sal lla slam marka rasulka hadaadan raacin beenaad sheegaysaa markaad tiraahdo allah ijecel ama anigu waan jeclaha marka jacayl aan lagu jeclayn balka waran maxaa ka faa'ideysaa wa qaala الnabiyu sal lla ly slm rsulka alla wuxuu yihi halaaثu man kuna fiihi saddex qofkii laga helo wajada bihina xalaawat اliman wuxuu saddexdaa ku helaa macaanki iimaanku ku helaa an yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma in allah iyo rasuulkiisu ay yihiin kuwa looga kalgaceyl badan yahay asaga uu ka jecel yahay macnaha isagu mima siwaahumaa wixii ka soo haray yani jacaylka alla iyo rasuul buu ka hormariyaa waxa kaloo dhan wa an yuxiba almara midda labaadna waa maxay waa inuu qofkii u jeclaadaa waa inuu qofkii u jeclaadaa laa yuxibuhu ila lilah allah dartii moogi wax kale u jeclaan maayo qofkii marka xubuhu waa lilah an yakraha waana inuu naca oo uu dhibsadaa an yacuuda fi lkufri inuu gaalnimo ku noqdo bacda id anqadahu allahu minhu markuu alla ka badbaadiye kadib kamaa yakrahu sida uu necb yahay an yuqdafa fi nnaar naar in lagu tuuro dab holcaayo in lagu tuuro sida uu necb yahay waa inuu necbaadaa inuu gaalnimo ku noqdo oo uu ridoobo xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyey marka sheekh mucalim isagu shuruudihii qaar buu ka sheegay laakiin wuxuu leeyahay waxaa aada muhim u ah wax la yidhaahdo iltizaam oo qofkii waa inuu inta uu nool yahay iltizaama inuu ku camal falayo kelimadu waxay kutusinayso anlaa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shay-a walaa yatakida bacduna bacdan arbaaba min duuni illah ile ahlu kitaabkiiba waxaa lagu yidhi waxaad ku tiraa rasuulka allow ahlu kitaabkii kaalaya kelimadu kaalaya aanu simannahay annagay adinkuba oo dhexdeenna ku siman maxay tahay kelmadaasu anlaa nacbuda ila allah waa inaanan caabudin allah ma ogi wax kale aanan caabudin walaa nushrika bihi shaya cibaadadiisan aanan wax kale la wadaajinin walaa yatakida bacdunaa bacdan arbaaba arbaaban min duuni illah qaarkeenna qaarka kale aanay rabbiye ka dhiganin alla sukadiisa fainta walow marka haday jeestaan nimankaas ahlu kitaabka faquluu waxaad tidhahdaan ishhaduu kamarakaca biannaa muslimuuna in anagu muslimiin anaha marka anlaa nacbuda ila allah waxay fasiraysaa kelimadii la sheegay oo isla lagu sheegay marka waa laa ilaha illa allah bay culamada qaarkoodna ay yidhahdeen marka kelimadan sawaada abulcali wuxuu leey waa laa ilaaha ila allah marka anlaa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shayan walaa yatakida bacduna bacdan waa macnihii laa ilaha illa llah iyo sii balballaarisa un marka anlaa nacbuda ila allah waxay keensanaysaa qofku inuu iltizaamo in inta uu nool yahay allah keliya uu caabudo duulal kalena aanu caabudin oo aanu shirki la imaanin taasuu iltizaamaya qofki oo uu leeyahy maarata anigi taasa iga go-an oo agtayda ka go-an oo aan ballan qaadaya marka rususha waxay dadka ugu yeeri jireen inay allah keliya caabudaan oo duulalka kaleo la caabudayaan ay ka tagaan marka rusushii ajiibidda la ajiibaya waa maxay waa in la aqbalo wixii lala soo diray kelimadii marka shahaadadu waxay iclaan u tahay oo ay maaragtay muujinaysaa inuu qofku u aqbalay wixii rususha lala soo diray qofkii marka qiray laa ilaha illa allah wuxuu iltizaamaya inuu allah caabudo cibaadadiisana wax kale aanu la wadaajinin xadiidkii bukhaari iyo muslim ba ay wariyeen oo xadiidkii jibriil ahaa rasuulka sal ll sl markuu imaanka islaamka u wariyey uu weydiiyey macnaha wuxuu yihi alislaamu an tacbud allah walaa tushrika bihi yaa rasuulku yihi sal slam islaamku waa maxay inaad allah caabudo oo aad cibaadadiis wax kale la wadaajinin saxiix muslimna waxaa ku jiray xadiidka cumar oo qisadaas lafteeda alislaam an tashhad an laa ilaha illa lah ana muxameda rasul lah islamku waa maxay waa inaad qirto ku xaq lagu caabudaa ma jiro allah ma ogiye muxamedna waa rasuulka alla uu soo diray marka walaa tushrik bi shayan haddii aan la dhihin mararka qaarkood riwaayaadka qaarkood yani way istilzaamaysaa xadiidkii wafdi cabdilqays waxaa ku jira ah, amarahum biarbac afar buu maaragtay faray wanaahum an arbac afarna waa uu ka reebay amarahum biliimaani bilahi waxda allah keliya la rumeeyuu faray markaasuu wuxuu yidhi atadruuna ma alimaanu billahi waxda ma garanaysaan alimaan billahi waxdahu waxa ay tahay oo allah keliya la rumeeyaa maxay tahay macnaheedu waxay yidhaahdeen allahu warasuuluhu aclam allah rasul baa w cilmi badan wuxuu yidhi shahaadatu an laa ilaha illa ana muxamadu rasullah balu fiirso iimaankiibu wuxuu ku fasiray in la qiro ku xaq lagu caabudaa ma jiro allah ma ogiye muxamedna waa rasuulka alle xadiidka waxaa wariyey bukhaariy muslim baa wariyey xadiidkii muslimna wuxuu ahaa oo isla qisaas ah aamurkum biarba afar baan idin faraya ucbud اllah walaa tushriku bi shaya allah caabuda cibaadadiisna wax kale hala wadaajinina marka laa ilaha ila allahu yay la macno taha marka saxaabadii waxay marka ictiqaadsanaayeen in laa ilaha ila اllah oo la qiraa iyo in cibaadada alle la iltizaamo shirkiga in layska ilaaliyana la iltizaamo inay la macno tahay la siman tahay towxiidkii oo la qiro laa ilaha ila اllah marka sheekh mucalim wuxuu leeyahay qofkii aada u fiirfiiriya wuxuu ogaanayaa shuruuddaa hore la soo sheego ictiraafkii tasdiiqi iyo tasliim iyo rida iyo waaba waxay u muuqataaba inay tahaba wax lagu gaari lahaa iltizaamkii asaaba maqsuudaba qofkii gaalka ahaa isagoo nala dagaalamaya hadda laa ilaha illa hadduu yidhaahdo waan ka aqbalaynaa waxaana dhici karta inaanu xujooyinka shirkiga burburinaya aanu markaas uuna maqalba laakiin maadaama iltizaam uu la yimid waa laga aqbalay xadiiska usaamo kale uu keenay markii uu dilay nin laa ilaha illahu yiriyo dagaal kula jiro gaar aha marka hore markaasaa waan dilay wuu leeyahay arrinkii baa rasuulka loo sheegay sal ly slam markaasa rasulku wuxuu yidhi usaamow ma waxaad dishay markuu laa ilaha illahu yiri kadib markaasa in rasuulka allow laa ilaha illah uu leeyahay inuu ku badbaaduu raba naftiisa keliyuu ku badbaadinaya markaasaa rasulku sal ku celiyay haddana wuxuu yidhi qataltahu bacda an qaala laa ilaha illa allah ma waxaad dishay markii uu laa ilaha illahu yiri kadib marka usaama wuxuu leeyahay fama zaala yukariruha calaya kama aanu zuulin rasulka sal sl inuu soo celcelinaayo kelimadaas oo uu leeyay mar walba ma waxaad dishay markuu tawxiidka ku hadlay kadib xataa tamanaytu ilaa aan ka jeclaystay buu leeyahay usaama anii lam akun aslamtu qabla dalika alyowm inaan maalinkaas ka horba aana islaaminba oo islaamkaygu maalinkaas ku ahdaanba jeclaaday buu leeyahy sababto khatar buu dareemay inuu dembi weyn la yimid calaa kuli xaal shiikhu marka axaadiis aada u qiimo badan buu soo arooriyey oo macaanidaas sheegaysa khaalid bin waliid yaa waxaa loo diray banu jadiima niman la dhihi jiray markaasuu islaamka ugu yeeray markaasi masaakiintu waa garan waaye in yihahdaan aslamna haddana dadkii ayagoo towxiidsanaya oo salaad dukanaya yaa la iska banaysanaya dhiigooda damarmarsiyooyin ila keensado nimankan waa garan waayeen inay yihahdaan aslamna waxay yihahdeen sabana waxay maqli jireen mogta mushrikiinta marka qofku islaamo saba ay yihahdeen mogta saba yani waa leexday waay yani maxamedu raaci ka wadaan mogta marka waxay rabaan inay muujiyaan inay islaameen masaakiintu asnamna waa garan waayeen fa jacala khaalidun yaqtulu wayasir khaalid marka waa iska laayay axwatar maysuu leeyahy sabacna ay leeyihiin may si fiican u hadlaan macnaha tawxiidka la yimaadaan ya waa dilay waana u qafaalay aakhirka xadiidka marka waxaa ku jirtay farafaca nabi sl warkii baa loo sheegay rasulka sl rasuulka alla sal slam farafaca nabi sal sl yaddahu gacantiisu kor u qaaday markaasuu wuxuu yihi allaahuma inii abra'u ilayka mima sanaca khaalid ilaahu beri baan kaaga ah waxa khaalid uu sameeyey xadiidka bukhaari baa wariyey kitaab almaghaazi uu ku wariyey baabu bacthi nabiy sal slm khaalid bn waliid ila akhirih beri buu ka noqday rasulka sal sl marka sobaanaadii maadaama islaam ula jeedaan waa anfacday ma sahlana marka yani iltizaamkii tusinaysaa calaa kuli xaal shiikhu marka arrintaa waa uu ku dheeraaday waa dhici kartaa inaan mar kale maaragta aan uun fursad u helno waxyaabaha tusinaya uu ku leeyahy shiikhu in iltizaamkii uu shardi yahay waxaa ka mid a ah in gaalkii hadduu yidhaahdo anugu waan garanayaa in islaamku uu xaq yahay laakiin diinka aan ku taaganahay ka tegi maayo ama uu yidhaahdo waan ogahay laa ilaha ila allah maxamad rasul inay xaq tahay laakiin anugu ma jeclin islaamka soo galo ama uu yidhaahdo diinkaygii ka tegi maayo waanan qirayaa laa ilaha illa maxamedun rasuulullah laa yasiiru bishayin min dalika muslima waxaasoo dhan islaamku u soo geli maayo axkaamta islamkuna maarata qofkaas maba maarata qabanaysaba marka dad waxaa jira rasulka sal sl run u qirsanaa ya abu aalib oo kale iyo rasulka sal ru sheegay wa ogaayeen lakin islamka sooma aanay gelin waxba umaanay tirin marka kuwa yahuudna saasoo kale yaa laga sheegay oo ibnu suuriya iyo kale marka yani islaamkii waa saxa uu fiican yahay ictiraafsannaha inu sa waxba u tari mayso marka saa darteed diinkoodii ay heysteen kadib ay kusii dheganaadeen waa riddo lama dhihin sababto marka horeysaa soo islaaminba qofku marka waa inuu iltizaam uu la yimaado oo islaamkii si saxa uu galo su-aasha toddoba iyo labaatanaad ma dali lmuwalaati lilahi walmucaadaati liajlih in allah dartiis wax loo xiriiriyo allah dartiisna wax loola coleytamo markay allah khilaafaan ay ka hor yimaadaan daliilkeedu muxuu yahay jawaabtu waxay tahay waa jawaabtii toddoba iyo labaatanaad qaala allahu caza wajal alla wuxuu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu laa ttakiduu lyahuuda wالnasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd wman yatawallahu minkum fainahu minhum ilى qowlihi inama waliyukum allah warasuuluh waladiina aamanuu ilى akhiri اlaayaat kuwa mu'miniinta ahow yahuud iyo nasaara ha ka dhiganina kuwa sokeeye ah oo la jecel yahay oo ansaar aad ka dhigataan ha ka dhiganina bacduhum awliyaau bacd qaarkood baa qaarka kala jecel iyaga isu gargaaro isjecel ayagaa isleh waman yatawallahu minkum qofkii tawalliya oo iyaga maaragtay xiriiriya oo diinkooda dartiis u jeclaada oo adinkan in ka mid a fa inahu minhum iyagu ka mid yahay xukunkooda kalu qaadanayo marka waa inaad allah dartiis u necbaataa maahana inaad diinkooda jeclaato ma ahan inaad maaragtay eh, muslimiinta uga gargaarto ma aha ilaa qowlihi laga gaaro innamaa waliyukum allah warasuluh waladiina aamanu waxaa idinka mu'miniinow weli idiin ah oo maaragtay idin jecel oo idin gargaaraya allah iyo rasuul waladiina aamanuu iyo kuwii muminiinta ahaa kuwaasa ooliye idin ah ilى akhir اaayaat wqaala tacala alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu aabaa'akum waikhwaanakum awliyaaa in istaxabu lkufra cala iimaan dad muminiinta ahow aabayaalkiin iyo walaalihiin ha ka dhiganina kuwa la jeceliyo sokeeyaha ha ka dhiganina in istaxabu lkufra cala aliimaan hadday gaalnimadii ay ka jeclaadaan iimaanka ka jeclaadaan marka waa walaalkay waa aabbahay darteed hau jeclaanin marka aabihii qaraabanimadood ku xiriirinaysaa ma garata wasaaxibumaa fi dunya macruufa ba alla u yiri labadii ku dhashay hadday soo islaami waayaan saaxibtinimo wanaagsan baad kula dhaqmaysaa adduunyada laakiinse falaa tuطichumaa haka yeelin shirkiga haka yeelin ma garata inay kuleexsadaan maaha aabayaalkii walaalihii haddaanay ma haddii diin kasoo horjeedaan owliye marka kuwa la jecel yahay oo ansaara haka dhiganina in istaxabu lkufr cala imaan hadday gaalnimadii ka jeclaystaan iimaankii labada aayadood marka akri buu leeyahy aayad kaleo kasii dheeraa jirta wa qaala tacala allo wuxuu yidhi laa tajidu qowman yuminuuna billahi walyowm alaakhir yuwaadduuna man xaadda allaha warasuulah alaaya ma helaysid qolo allah rumaysan iyo maalinkii dambe oo jecel kuwa alla neceb ee alla khilaafay ee kasoo horjeeda jecel ma arkaysid marka iimaankii waajibka aha lama aana imaanin waayo hadaa aragto iyagoo jecel kuwa alle iyo maaragtay rasuul khilaafsan marka iimaankooda waa dhaawacan yahan macnaha wqaala tacala alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaa dadyo muminiinta ahow ha ka yeelanina cadowgeyga aniga cadowgay ah iyo adinkana cadowgeydin ah awliyo kuwa la jecel yahay ha ka dhiganina oo sokeeya laga dhigto oo lasoo dhoweysta ha ka dhiganina ilaa akhiri suura wagayri dalika min aayaat iyo aayado kale oo maarata fara badan yaa ku tusinaya almuwaalaat fi illaah iyo walmucaadaat liajli in allah dartiis wax loo xiriiriyo iyo in maaragtay allah dartiis wax loo colaadiyo marka culamo fara badan baa wax ka qoray masaladan almuwaalaat iyo almucaadaat wax ka qoray laakiin macnaheedu ma aha qofkii inaanu mucaadaad la imaanin hadduu gaaladii beec uu la sameeyo oo ganacsi iyo wax noocaas oo kale ah, uu maaragtay uu la sameeyo lama dhihi karo mucaadaad lama aanu imaanin lama dhihi karo haddii maarata uu runkula dhaqmo ma aanu colaadin lama dhihi karo haduu mararka qaarkood u naxariisto haddaanay cadow ku ahayn muslimiintii oo aanay diin ahaan ula dirarsanayn inuu u naxariisto an tabaruhum ilayhim kuwii la yiri ma garatay iyaduna maaragtay ma aha ma ilahay dartiis uma necba lama dhihi karo oo qofkii iyadoo adoo ilahay dartiis u necab yaa haddana maaragtay aad ixsaan mararka qaarkood u samayn kartaa bal dacwadii baad maaragtay ugu yeeraysaa oo khayrkii baad la jeceshahay allah u soo noqoad leedahay towxiidka qabsaad leedahay rasuulka sal l slm raac baad leedahay ma garatay adoo allah dartiis haddana u necab ma garat haddana haddii jidaal loo baahdo wajaadilum bilatii hiya axsan baa layidhi walaa tujaadilu ahla kitaab ila bilatii hiya axsan kuwan kitaabka la siiyey hala maarata murminina ilaa inaad kuna murantaan moogiya tii wanaagsanayd si wanaagsan ula maarata muran marka masalada mucaamalada ayuu tafaasiil bay leedahay maxaa soo gelaya muwaalaadka iyo maxaan soo gelaynin culamada waxbay ka qoreen magarata aniguna laba risaalo masaladaas muwaalaadka iyo ku saabsan waxoogaa tafaasiisheeda ka hadlaysa yaan leeyahay waa la raadin karaa wabilahi towfiiq